dhaqaaqay wuxuuna markaa nabigu u hingaday ilaa qaswi bani sulaym reer bani sulaym in lagu duulo wastacmala wuxuu caamil oga dhigo kaga tegay cala almadiinati sibaac ibni curfuta saxaabiga la yidhaahdo oo ansaari ahaa wa qiila waxaa layidhi maye wuxuu kaga tegay madiine ibna ummi maktuum saxaabiga cabdullaahi ibni maktuum ee indhowlaha ahaa buu nabigu kaga tegay fa balaqa asuubanuhu wuxuu gaadhay ma an biyo yuqaalu lahu lagu magacdhabo alkudur la yidhaahdo waa shimbir magacii shibir meesha ku badnaa meel biyahoo <clears throat> balli weyn oo mxuaha biyo lahaa ceel badanoo meesha ku shimbiro ku noolaa oo markaa bacad lahaa madmadoobaa ayaa loogu magacdaray fa aqaama calayhi goobta iyaduu nabigu ku nagaaday talaatan saddex maalmood uma insarafa waa soo gadoomay walam yalqa lama kulmi subanuu kaydan wax dagaala ama dhagar ah nabigu asagoo madiine jooga ayaa waxaa soo gaadhay nimankii reer banu sulaym ee xagga najdi iyo korka jiray inay dullaan soo abaabulahayaan halkaana isku urursanayaan xogtaasaa suubanaha soo gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kadib nabigu waa weeraray waa dhaqaaqay ciidan laba boqol intuu kaxaysa waxana muusan helin marka duulaan noocaasuu ahaa wuu ka soo noqday faslun walamaa rajaca waana haswa mashhuura cinda ahli siyari walmaqaazi ibnu sacad ibn hishaam ibnu isxaaq waaqidi alimaam mxuu ahaay asuhayli fii radu lunuf ninka iskale ibnu sayid innaas cuyuum intuba waa caddeeye walamaa rajaca markuu laabtay fallu lmushrikiin mushrikiintii jabkoodii falligu marka waa jabka fuluulla waa lagu jamciyaa waa ragga fiigtaale ciidanka markuu jabay u kala cararo ee iyo bayhoof ku dhacay kala yaacaan fiigtaalka weeye walamaa rajaca <clears throat> markuu laabtay falu lmushrikiin mushrikiintii jabkoodii raggoodii figa ilaa makata ay ku laabteen mawtuuriina ayagoo mxuu ahaayey mawtuurku waa ninka la warjeefay weeye marka eenada laga qabay aanadii asagoo gacanta lagala dambeeyey walaalkii iyo aabbihii iyo aalkiisii la baabi'iyey waa nin gablamay wey <clears throat> maxsuumina walbahaarsan nadara wuxuu ku nadara abuu sufyaan ibni xarb allaa yamasa inuusan taabanin ra'sahu madaxiisa maaun biyo xataa yaqsuwa ilaa uu ku dula rasuul allah abuu sufyaan baaxiniya iska baadho wuxuu yidhi nadar alla waxaan ku galay ilaan muxamed iyo saxaabtiis ka soo dhiijiyo inaanan haweenay u galmoonin janabana aanan ka qabaysanin go'aankaasu yuu gaadhay ciidan ah oo ayuu soo dumay oo uu doonaya xataa hadduu khatar gaa inuu baxsado farduhu ay fiigaan nibusoo urursaday faharaja waa soo baxay abu sufyaan fii matay raakibin fii matay faris baa riwaayaadka badan ku yimaadeen fardooli ah xataa ataa ila uu gaadhoo yimid weliba habeenkiina wuu soconaya maalinkana uu gabanaya wuxuu rabaa asagoon laga warqabin inuu madiina madiino duleedkala yimaado curaydku waa meel madiina u dhowayd weeye xataa aata alcurayda meeshii loo yaqaana ilaa uu soo gaadhay fii arafi almadiina oo madiina dacaladeed darafkeeda ah wa baata leylatan waaxida hal habeen buu bariyey markuu soo gaaray madiina ku soo dhowaaday intaanaan xogtiisa lehelin ayuu nimankii yuhuudda ahaa iyo reer bani nadiir u tegay xuyi ibnu akhtab ayaa wuxuu uhi waxaan rabaa in aad ila gurmato oo habeenkan caawa war layma hayo aad martigeliso kadibna aad ila weerarta maxamed iyo saaxiibadii xisnigii hoostiisu kala hadlay xuyi ibnu akhtab waa aamina waana ka cabsaday wuxuu ka baqay carabtan iscaydhsanaysa lama aamini kara inay warjeefaano dilaan ama dhibba u geysto wuxuu uhi kaa xisniga wuu iska tagay ninkan marka dambe salaam mashkam alyahuudi ayuu u tagay kii baa ka furay marka uu soo dhoway fasaqaahu lhamra khamru waraabi khamruu siiyey abu sufyaan baa khamre la siiyey qayl baa lii horta aan waxba wa batana lahu wuxuu u xog warramay min khabari innaas dadkii xogtoodii buu siiyey muslimiinta halkaasay jiraan moxamed halkaasuu joogaa madiina hadda intaasay kuu jirtaa xagga waxaa kaa jira reer hebel dhan buu siiyey maka wixii ka jira ba isaguna u ninkana wixii aagan ka jiray bay kala qaateen marka wabatana lahu min khabari innaas waa in lagu xog warramo weeyo xaqiiqadaa jirta lagu siiyo falamaa asbaxa markuu waa bariistay abu sufyaan qataca wuxuu gooyey aswaaran geeda yaryar oo min anahli timirta intaysan adkaanin weliba ay tallaalka yar buu guray waa xaasibnimo riwaayaadka badankood waxay sheegayaan isla habeennimadii dabayaaqadii nis dambe ayuu weeraray beerihii madiine darafkeeda ahaa marka laba ninoo ansaariyiin ah ayuu dilay oo beertii dhex joogoo jifay buu dilay weeraray geedana wuu goray wuuna cararay soo duusha madiina tagtooda ragga aad tugti maxaad beerahan u miraysaa ragga jibar u layn mamaku waagu kuu bariyo sidii gobanimo u dagaalantid markuu waa bariistay qataca wuxuu gooyey aswaaran geeda tallaalo min anaqli timir ah wa qatala rajula min alansaar nin ansaareedna waa dilay iyo wa xaliifan lahu nin asaga dhaqan ku ahaa nin ansaari ah dhalad ah iyo nin xulafadiisaoo beer habeenkan baryay uu beerta ugu dhacay laba faris labadaa nin bay dileen uma intaa kadibna ka waa rogmaday raajican xaaluu noqonaya madiino wuu caro makugu laabtay markuu intaas sameeyo dawaagii barya baa la ogaaday ama wa nadira bihi rasuulula ay wa calima waxaa u dhugyeeshoo dareemo ogaaday bihi biabi sufyaan iyo rasuulullah fa kharaja fii alabih nabigu waa ka daba tagay laba oo nin saxaabigu yaadiyaar ah markii fardaha lagu dhacay waa laga daba tagay haddee nin saalix xalayba nis dambaba cararay oo fardooley ah oo maka qabsado weliba dallaqoonba abu sufyaanku musiiba ku howlahaas la gaadhowa say waa laga soo rifi fabalaqa suban wuxuu gaadhay al kudri meesha loo yaqaano qarqaradu asalkeeda waa dhulka dhagaxa sibsibka aleh ah dhulka sallaxa badan dhagaxya waaweyn sallaxa badan ayaa qarqarada la yidhaahdaa kudrigu aniga soo marra waa shimbir magacii meesha ku badnaa oo bacad lahaa marka magacaasa haadi ku badnayd meesha ay shimbira ku badnaa ayaa magacaa iskale qarqarat alkudri halkaasu nabigu hadda waxaa loo yaqaana almahan goobtan hadda qarqarat la yidhaahdo magacaa hadda ay leedahay caanka ay ku tahay cinda alcarab muslimiinta maanta waa almahad baa la yidhahdaa almahad wafaatahu waxaa dhaafay abu sufyaan waa baxsaday wey la gaari waa sayn waa laga soo rifi waay nin carahay lama gaadheen wa taraxa alkufaar markay baqan hayeen gaal wax ka fulaysan ma jireen wixii sahaydii o dhan tuureen inay isfududeeyaan bay rabaan sahayday maka ka qaateen ay rabeen inay bilo ku dagaalamaan oo ay muslimiinta ku baabi'iyaan markii ay maqleen nebi maxamed baa soo baxay ayay eh, mxuu ahaa janta rogeen marka iska tuur kolba in sahaya dhig waa in badan baan hawshaa kasoo sheekeeday la tahay dhinac carraayo ah in isfududeeyo wey wa taraxa alkufaaru gaaladu waxay tuureen sawiiqan solay kaiiran fara oo min aswaajihim saayadoodii ka ah maxay u tuurahayeen yatakhafafuuna bihi tuuridaasay isku fudaynhayaan haddii adoo carray ah war koofiyadda tuur waa tuuraysa koofiyadda war khamiiska siib waad siibi war kabaha ka bood waad ka marka dambe nigisku soo reebtaad ordaysa haddii lagu dhaha nigiska kula siib waad siibaysa naf baa ku hayse faahadaha almuslimuuna sawiiqu waa qamadida ama gallayda ama raashinkan caadiga badarka intii la saboolo yaa kadibna yaa la shiidaa isagoo budo oo diyaarsan baa la qaataa marka hadhow markaad meel degto ama biyo aad ku darsan kulul ama caanaad ku shuban ama subagba waad ku qoysan waad ka cuni waa bisilyahay waa daangadayna ama baabacdayno la shiida wey intii la solo faahadaha lmuslimuuna muslimiintii baa qaatay zaadkii isaaiday ka carreen tuureen weliba beerta ay ku dileen saxaabiga ansaariga iyo ninka xaliifkiisa ahaa iyo isaadi badanka ku dhex tuureen kaga carareen fa summiyad waxaa lagu magacaabay haswata sawiiq bay sumsuu bixiyeen duulaankii solayga iyo boorajka aynagu ka carareen magacaasaa loogu magacdaray wa kaana dalika bacda badrin bishahrayn arintaana waxay dhacday bader kadib laba bilood kadib bader markii laga jooga laba bilood kadib ayay dhacday waana qisa mashhuura ku ah fi ahli siyari fii kutub siyar walmaqaazi laakiin sanad sugan aanan ku arag laakiin waa arin mashhuura oo hadda la yaqaan fa aqaama rasuul llah rasuulka ilaahay nagaaday bilmadiinati madiina ku nagaa baqiyata dilxija dilxija wixii ka harhsanaa haddii aday bisha ramadaan ay qaswatu bader dhacday shawaal iyo dilqacdaa la joogay oo soonfur iyo sidataalta loo yaqaan dilxija marka hadda gelayso bisha carafa innagu aynu u naqaana soomaaliya dami nahay fa aqaama rasuululahi bilmadiina kunada baqiyata dilxija bishii carab wixii ka dhimanaa uma ghaza wuxuu ku duulay nabigu najdan najda dhulka sarale dhulka dullaha ah dul iyo mxuu la kayaa ama dul iyo dahna waa la kayadaa meelaha hoose xeebaha ama keliyaha waaweyn maraan ama ase mxuu ahay eh, eh, eh, dooxooyinka waaweyn ay ku yaallaan baa tihaan baa la sare ee buuraha najdi baa la yidhahdaa uma hazaa najdan buu ku duulay nabigu yuriidu asagoo doonaya khatafaan qoyska reer khatafan isagoo doonaya nabigu waxaa loo sheegay reer khatafa intay soo duuleen in ay madiina rabaan inay weeraraan ciidanna ay urursadeen ayagoo kaashanaya reer banu sulaym iyo acdaadii carbeed ee kale nabigu marka wuxuu yihi darba istibaaqiya intaysan weli is urursanin gabagabo weyna aysan dhigin dhasha dhigu markaasi ka dhex gooji marka <coughs> markay maqleen nabi maxamed baa soo baxayba sida daanyarnibay duurkay galeenba qawyahay fuleen lawaa meelay ka baxeen nabigu waa wareegay xagguu maray buurahay fuleen <coughs> wastacmala rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu caamil ka dhigay oo madiine kaga tegay ilan hawsha inuu sii wado cumaan bna cafaan buu kaga tegay nabigu waxaa loo sheegay ana jamcan min bani sulaym wa khatafaan inay ku soo socdaan muslimiinta madiinana weerarhayaan halkaasna ay ciidanku urursanayaan wuxuu marka ka hortag oo meeshay joogaanba ku baabi fa aqaama hunaaka halkaasuu nabigu ku nagaa gabagabajoogay safaran bisha safara dilxijuu soo baxay haddee kullahu min asanati aaniya dilxija hadduu wixii ka dambana dhammaanay nabigu wuxuu soo baxay markaa muxaram muxaram buu soo dhaqaaqay muxaram iyo safar buu meeshaasi joogay uma insarafa waa laabto walam yalqa xarban wax dagaala lamuusan kulmin laakiin ibnu sacad fi abaqaat iyo keyrkii waxay xaqiijiyeen markuu nabigu waayey nimankii ciidanka ay kala fiigeen kala carareen nabigu wuxuu bilaabay inuu hanaaim ay muslimiintu raadiyaan ciidan buu kor u diray ciidanna hoos u diray meel multaqa iskugu yimaadaan buu u laba boqol bay ahaayeen cid kuma badnayn laba boqol oo saxaabian fardooli u badnaa marka ayadaa eh, soo diyaargaroobay eh, marka kontonna wuxuu ku reebay asagu meeshuu joogay inta kanle waa kala diray markaas waxay soo qabteen gabagaba shan boqol oo halaada geela bay gacanta kusoo dhigeen xoolahay ka figeen iyo duurka marka galeen bay reer gabagabeeyeen marka xoolo badanoo shan boqoloo halaada geel lagu qiyaasay ayuu markaa nabigu soo qabtay xumus buu ka bixiyey todoba eh, boqol neef ah soo maaha de boqol halaad baa khumusa afar boqol baa soo hadhay saxaabi kasta laba halaad buu helay ile laba boqoloo nin bay ahaayeen laba boqoloo nin haddii loo qaybiyo afar boqoloo halaad ninkiiba laba halaad buu helaya iyo boqol halaadoo khumusa saasaa marka lagu noo cumar baa ka sheekayn jiro dhihi jiray duulaankaas maalinka intaan ardayn baan la yaabanahay dhihi jiray maalinkii aan geela qabanaynay waxaan fadal dhigay marka raggii markii la waayo baa geeli maxaa la sameeyey raggii la carari raggi waa la gaari waayo duulaankaana duulaankaasuu ahaa isaguna faslun fa aqaama bilmadiinati rabiica alwala haddana nabigu madiinu wuxuu joogay rabiculwal uma kharaja waa baxay yuriidu qurayshan isagoo quraysh doonaya quraysh isagoo doonaya <clears throat> wastakhlafa marka quraysh doonideed waxay qurayshba waagi dambe markii bader dagaalkii bader dhacay waagi hor quraysh marna koonfur bay intay maraan bay yeman u safri jireen marna xaggan shimaalka koonfurna hadde waa kii loo dilay sariyadii cabdulahi bni jaxsh aynu soo maray yasalunaka can ashahri alxaraami qitaalin fii aynu soo maray oo waa laisu dacareeyey xaggan shaamna warkeedba ma jiro bedaba baa ka dhacdayba nafti baa qabatay dariiq marka ciraaq aadi jirayba intay ku baxaan ayay kadib wareegi jireen intay bari u dhaqaaqaan bay haddaan u noqon jiray marka hawsh baa la ogaaday hawshuu nabiga ku baxay zayd maxaarisa ciidan intuu u diray amaani afka la soo jabiyey oo safarkoo dhanba gacanta lagu soo dhigay haddana nabigu duulaan kale ayuu qaaday wastaqlafa al almadiina madina wuxuu kaga tegey ibna umi maktuum buu kaga tagay in badan buu kaga tagi jiray ninkaas duulaamahaas fa balaqa buxraan meesha loo yaqaana ayuu aniga xada waayo ku raba waa khata sababku in la reebo fa balaqa buxraana buxraan meesha loo yaqaanuu gaadhay macdinan qudqalimeed weeye oo bilxijaazi ku yaalla min naaxiyati alfurcina ku yaalla min naaxiyati alfarac waa la akhriyaa bitaxriim in la reebo la gudana waa jirta waa meel hadda madiina taqriiban u jirta boqol iyo toddobaatan iyo shan taqriiban baa lagu qiyaasa dhanka nabigu tagay oo loogu sheegay in ciidan qureysheed uu joogo oo duulaan isku urursan hayaan walam yalqa lamuusan kulmin nabigu xarban wax dagaalo waa la kala fiigay way caareen nimankii fa aqaama hunaalika rabiican ilaakhara alaakhir cafan rabiculawalkii eh, mooyin rabiculaakhir ama rabicuaanigii munafig halkaa ku nagaado joogay bal inuu xelo ama wax socota ama ciidan guluf ah madiinahadee ragga joogan waa rag isku filan hubaysan maxaa yeele muslimiintu waagi hore ninka duuleed baxa iyo midka shacabkii waddanka jooga magaalada joog kulli way hubaysan yihiin muslimiinta in hubka laga dhigo oo dowlad iyo rayleeda waa dhaqan gaalada ay wataan dhaqan islaan shuqul kuma laha wax islaan yaqaanama waa dhaqan gaalo dadka muslimiinta waa inay hubaysan yihiin shacabkooda iyo dowladdu waa inay hubaysan tahay nin walba hubkiisi iyo qorigiisi iyo siiftiisi warankiisu waa inuu yaallo oo marka le yaa khaylalaahi irkabi uu ku boodo faraska la doonaya shacabka hubkaa laga dhigo dowladda hubkale hawshaasi wax jira ma aha hal mar unbaa la ogolyahay in bulshada hubka laga dhigo hadday isku baabiyaan xalal loo waayo nasci baa lagaga samey laakiin meel baa laga dhiga waa laakiin xoga iyagu leeyihiin wey marka xaaladu degto ay dowladda awood yeelato baa hawsha la xakameeyo nin walba qorigiisaa loo celinhayaa waagii muslimiinta lagu soo dilay gaaladu ee reer yurub ayna baabiinhayeen isticmaalka hadda u dambeeyey ee asagu caskarigaah ee qayaxanaa ee diiraa waxyaaba muslimiinta lagu baabiye waxaa ka mid a ah ayagoo hubka wahar laga soo dhigay oo shacaba ah oo kulli waranla ayaa la galay shacabku waa in la hubeeya la tababaro kulligood mujaahidiintu meeshii yaray joogaan waa in bulshada joogta muslimiinta ay tababaraan waa in la tababaro ninku marka haduu jihaadana waa khayr haddii kale xilli unbaa loo baxsan doonaa markuu u liita lafihiisa ha difaaco oo islaantiisa iyo xaaskiisa ha difaacdo oo caruurtiisa mooryaanta ka difaaco idan waa ciidan diyaaru rijli ah iyo ciidan ixtiyaai ah junuud ixtiyaaiyiin baan u baahannahay iyo niman caameelo dagaalka ku jira yuhuudda miyaad ka liidataa wali hadda farisiinta eraaniyiinta sagaraadka kuwa shayaadiinta haweenkay tababaraan haweenkooda markay haweenooda labaatan gaadho tababar baa loo furaya inta noocee loo dagaalamaa la baraya kadib baa la fasixi iyadoo ay wadato muxuaha bobooygeeda iyo xijaabkeeda wadato dad u dhawaata boocay kaala soo baxaysa way tababaran yihiin waa niman geergaroobahay yuhuuddu ardayga iskuulka dhigta waa tababaran yahay basababu ku dagaalami aaqo ku dagaalami quldu ku dagaalami kara waana shacab inaga maxaana la yidhi kii qori qaada hal qabta argixisan weeye masaajida gara masaajida ha la galo reerka tufya taxiil ha lagu dhaqo ha la yaasiimo sudanka ha la wado reerka ha loo qardhaasa gooyo wixii meyre meel ka dhaca ha lagu quraan akhriyo fidaha iyo axanka iyo kaadakasiidaynta iyo arbacuunka iyo howlaha wada hawsha annaga noo daaya cabdullahi baa noogu khudbeeyey eh, cabdulahi yuusuf inayay e baa noogu khudbay wuxuu ihi hawshii ragla xisaabtanka aniga ha lay daayo culummada waxaan leey culumaudiinka masaajida ku ekaada iyo malcabadaha dugsiyada annaga waxaan leenahay diinta adduunkan ambiya lagu bilaabay adduunkan ambiyo ayaa lagu bilaabay waana lagu khatimaya nebi aadan baa adduunka lagu bilaabay maxaa lagu khatimayaa nebi maxamed iyo ciisoo daba yaalla talada muslimiintana weligeed culummo iyo mujaahidiin baa wadi jira ayagaana waday caamadu waa inay fadhiisato iyo masaajidda ay gasho caamada iyo nimankan aqoonin qaab loo isjiisay si gaal la iskaga dhiciyo waa inay ayuu fadhiistaan oo malxabaha tagaan oo waxbartaan culumum inay dagaalka hogaamiso ummada maamusho kaanat banuu israaiila tasuusum lambiya reer banuu israiil ambiya maamuli jirta nabigu oo idaarayn jirtay idan hawshu waa sidaa marka haddaad maqasho la fadhiisto war qori kitaab maxaa isku keenay caqiyada waadho way soo gaadhay qori iyo he kitaab xaggee iska soo gaadheen yaaba kala reebay waaba laisku xidhayba in isku ladnaadaanbaaba lagu talagalay nabigu muxuu hi bicutu bisayfi beenaydayisaaca nabig wuxuu yidhi seef baa lala soo diray in anuunka layska gooyo garbaha iyada kala fogeeyo luqunta baabaa lala soo diray xataa yucbad allah waxda laa shariika lah nabigii baa halkaa taagan jaabir waad garanaya xadiikiisa in badan uu soo noqdan layla tahay amarana rasul sal ly slam an nadriya bihada man khaalafa hada seefbuu lahaa musaabicudiin buu seeftu mutaqata maxaa leeyahay seef baa leeyahay kan magacii musxaf qur'aan kitaab ilahi baa leeyahay kan ruuxii khilaafa tan inaan ku garacaan nabiga nabi nafaray buuri seeftu waxay u adeegaysaa kitaab laakiin ma aha in kitaabka u raaca seefta ee waa inay seeftu raacdo awoodda mallatari waa in lagu xakameeyo oo lagu hogaansho kitaabka ilaahay hadday noqota laakiin ma ahee hadda maxaa socda waawshii afartan sanaa somalia la daldalhay iyo konton sano unbaa la waday dibadaha la geenhay haddaa la gaaray xilliga la soo celin lahaa ee la odhan lahaa waa inaad somaaliya dhulka qabataan oo ka talisaan muhiimadda hadda la wado maxay soo ma fahmaysaan afartan sanaa laydin wado iyo konton sano dibad hala geeyo nin soomaali oo in hebelhebel ah xagga muuqaalka iyo magaca injiinka saarana u yahay injiin talyaani mid ingiriis mid maraykan mid norwij mid finlandis ah mxuu ahaay mid eh, darmaagiis oo dhaj ah balaayo muuqaalka waa in hebelhebel laakiin matoorka saarana iyo qaabka u fikiri iyo qaabku u dhaqmi iyo wuxuu dooni iyo wuxuu mxuu ahaay ku fikraya aayatiinkiisa himiladiisa adduunkiisa waxaa wey waa nin maraykan marka qad aana hadda in dib loo celiyo war laga goosto meelihii loogu talagalay labaatan sano shan sano toban sana in lagu maamulo lagu celceliyo kadibna loo diyaargareeya nimanka ayagu ay tababarta inay hawsha qabtaan oo iyagu halkooda iska jooga soomaaliya uu maraykan ka taliya laakiin midab soomaali leh oo talyaani ka taliya waa sidaadda haysato tunis iyo maqrib iyo maxaa lagu sameeyey si loo gumaysanaya waxaa lagaga tagay aljeriyiin iyo iyo tuunisiyiin mxuu aha ree yurub ah waa ree yurub fikirkooda dhaqankooda akhlaaqdooda waa tageen marka looma baahna la dagaalanto nimanka noocaadi qayb adiga kaa ah. dagaalba uma baahno qolyaha marka soomaalida wadanka aan dhaafin ama arkaha la soo taagana wadaadaha waa in la baabiiyo la keeno dadka annagu aan soo tababarnay kaniisada aan geynay aan tigid ku dhoofinay markii laydin dardarahay carabaa laydin geyn waaya daarun ay sheegahayaan dadka idinku dhaqankaa ee muslimiintaah maxaa laydin dhexgeyn waaya saxaarahan sacuudiga ee qaamusliminta oo dhanba intii laydin xadxaadho maxaa tadhoo laydinka dhisi waaya ma jirto danbaa lidinka leeya meeshan buqcadan waa laga shaqeeyo dhibka badata xeebta dheerna iska haysata sideed boqoloo kilomitr muritaaniya waxay ka heshaa sanadkii waxay ka heshaa sideed balyan bay ka heshaa balyan sanawiya xeebta soomaaliya waa imisa sheexasan ay soafrika hadda soondhow kama dheerin markii butsaan laga gooyey iyo waxyaaba yararka ah xeebta intaa leeg baad haysataa markaasaa faqri maba abadan kalluunkaaba ku filan kulligeen kalluunka aroorta la soo saara idinku wada filan haddaan shidaal laga helin oon xoolo lagu dhaqin oon badar laga soo saarin soomaalida oo dhan kaluun hal mar la soo saaraa ku filan xeebta adduunka lama haysto dhulkan iska baylaha rabay laga shaqaysto wiilashaan ladiin soo celiyo marka ummadda waa in la diyaargareeyo ummadda muslimiinta mujaahidiintu hawsha way bilaabeen shacabka soma way tababaraan bal kuwa iyagu tababarana habeeyeen ay sii daayeen ba hadda la dagaalamo la ayaga soo raacay marka waxaa weeye hawsha waa in la wado oo ummadda aan la lugaynin oo wadaadku tababarto oo xataa haddaa tababar burka sida loogu dagaalamo lagu baro iyo midina iyo toorida hawshaan xarbi ka fursan mayso marka hawsha lagu talagalo uma insarafa nabigu wuxuu usoo laabtay ila lmadiinati buu kusoo laabtay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh faslun ghaswatu bani qaynuqac baa bilow yuhuud waa inaga soo maraadii nabigu markuu soo hijrooday gaaladii markaa madiine iyo agaarkeeda ku dhowey saddex qaybood bay ahaayeen iyo gaaladii oo dhanba muslimiinta hagii dambeeya wixii gaal ah saddex buu ahaa gaal xarbi muujistay oo dagaalamayo nabiga col iyo colaad u hayo kufaaru qurayshi wixii la halmalaa hogaaminaya iyo gaal musaalim ah oo muxaayid ah oon muujinayn inuu wax kula dagaalamayo labadaas aan dagaalka nagu haynin eh, cafan kooxda qaybta aan dagaalka nagu haynin laba kooxood bay ahayd koox jecel nabigu inuu guulaysto muslimiintu adkaadaan sida reer bani qusaac kale ayagoo gaalo ah yaa waxay jeclaayeen nabigu inuu adkaado oy muslimiintu adkaadaan reer bani bakar wax dagaal nooma dhexayn haddaan muslimiinta nahay laakiin waxay jeclaayeen inay carab iyo quraysh guulaysato nabiguna jabo waxaa kuu soo haray yuhuuddii iyo wixii la halmaa nabigu muwaadacu la galay heshiis aan isdayno aan isbadbaadino akhlaaq min almuslimiin baa madiina ku noolaa min albashar muslimiin iyo munaafiqiin iyo yuhuud iyo mushrikiin owtan caabuda oo carabeed oo ansaareed waa intaan hawsha kullaanna hadi nabig wuxuu hi aan isdayno magaaladan baynu wada joognaa aan si difaaca mushtara aan wada yaan laysku xadgudbin talada laakiin guud ahaan ayaa ah. waxaanan ogeyn laba samayn karo yuhuuday far ma qaadi kartaan haddii inala soo waran aan isdifaacano axdigaasoo la galay marka reer banu nadiir reer banu quraydo reer banu qaynuqac qoyska banu qaynuqac baana u awood badnaa reer khasraj bayna xulafa ku ahaayeen toddobaboqol oo markaa eh, gaashaanqaad bayna lahaayeen caruurtii haweenta intaan la gaarin ragga dagaalama toddoba boqol bay ahayd toddoba boqol oo faris ay kicin hayeen weliba dirac camulbireed ku dagaalama badankood ilaa afar boqol ayaga ka mid ah markii bader nabigu uu dagaalkii bader galay oo la soo noqday iyo nabigu wuxuu u tegay yuhuuddi wuxuu ihi wix yuhuuda madiina joogta bal mar baan raayaan la hadlee igu ururey suuqu weynaay reer bani qaynuqaca lagu urush suuqi baa laskugu keenay xadiidka ibn cumar baad garanaysaa fi saxiix bukhaari baa qadiyada ku yimaada afar kun labaatan marka eh, bukhaari wuxuu baabka markuu marahayo baabu xadiidi bani nadiir buu ku keenay xadiidka qisada asalka iskale <clears throat> wuxuu kaluu kaga hadlay ibnu cumar xadiidkiisa baabu ijlaa ilyahuud min alxijaaz buu ku keenay oo kun iyo waa ku yimaadaa xaafid ibn xajar baa u sharxi u faahfaahay asbaabta keenta in la dagaalamana qadaadhigay mujalladka toddobaad saddex boqol iyo lix iyo siddeetan iyo saddex iyo saddex kaga hadlay gabagabadu waxay ahayd nabigu markuu intuwaa la soo urushay yuhuud oo dhan baa la soo urushay keliimuu nabigu u jeediya waana ah yuhuuday waxaad og inaan nabi ahay wadalika tajiduunahu fii kutubikum buu nabigu inaad nabi ahay waad ogtihiin kutubtiinna idinku taallaa waxa idin haya waa xasad iyo diinnacayb baa idin haya hawsha ka waantooma taasi waa igawaano diinta qaata oo islaama ilaahay laba ajir budinsiinayaa ajru iimaanikum muxuu ahaaye biatawraat wاlinjiil intii nin beenaysay mooyeen iyo ajru iimaani bimuxamadin calayhi salaatu wasalaam war badbaada wax idinka fiican ma jiree idinkaaba ambiyana horaan rumaysnaa diinna soo haystay tanna ku darsada laba sidkoolaad noqonaysaan qodobka labaadba haddaad diidaan waad arkayseen shalay wixii quraysh ku dhacaybo nin walbo iswaalana oo ilaahay diinkiisa la dagaalamaya meeshaasa u dambayn hadalkii way rogeynba waanadii hore ku horraysay iyo cardigii iyo dacwadii omas mxuu ahaay maxamed waxay dhaheen qolyo qoreyshood oo masaakiina oon dagaal aqoonin oo ganata ah oo ugaarsata oo baahi dhammaysay oo saxraha ku rafaaday oo dhagabajoo maacdaa ku gagowracday annaga haddaadna na fiirsoon faraha ku saaro taclam annana naxnu naas buu yidhahdeen inaan anagu dad nahay markaasaad ogaan lahayd baa le ninkaanu faraha saarno qacbaa ka yeedha yidhahdeen wayba hanjabeen bal isku dabeedha inaad xagga naga soo fiiriso quraysh qurayshii carcarab bay baratay ballamka ilaahay meelaha ku dhilcaa la waahaya hawshaasay la yimaadeen isla markiina waxay bilaabeen xasad iyo cidan ururin iyo dhagar iyo khayaano bay bilaabeen waxay ku dareen oo raacay ayada ah inay bacdul ansaar iyo dad muslimiina dhibeen inay nabiga inay dilaan isku dayeen waxaa sii raacday gabar muslimad ayadoo miyiga ka timid dadka muslimiinta miyiga deganaa ah oo badeeco magaalada keentay markay suuqa alaabtay wadatay iibsatay oy adeeganaysay noqonaysay yaa qolihii reer bani qunaqaa waxay niman eh, dahabka iyo fidada waxaas ka shaqayn jireen suuqa ayagaa u badnaaba qalinka iyo dahabka iyo waxaasay ka shaqayn jireen biraha iyagaa tumi jiray seefahay samayn jireen niman faryaamo oo saanicinay ahaayeen gabadh marka intay u tagtay sameeya dahabkii ka shaqeeyay u tagtay way fadhiisatay wayna indha shareeray xijaab weyn bay qabtaa waa asturan tahay dhaqanka carbeeda qiimaha badnaa intaaban islaamba imanin marka waana waana waa asturay waxay dhac wejigeeda arkaan wejiga iska qadaan qoraan way fuduuliyeen war bannaanka iga maro wixii aad iin aan kala iibsan bas waxaa la iska fadhiiso markay gabadhi fadhiisatay ayaa maradeeda hoosata fiideedii intuu irbad geliyey ama qodax geliyey ayuu meesha dambe gambadeeda ah xijaabki aysan iidoon dareeminb ku qodbay wayna fadhidaa lama socoto markay alaabta dhammaysatay o tiraad kacay marada haddii way faydantay gabadha cawladeed baa muuqatay way dhawaaqo way miraaday nin muslima ah, bur la booday kiibuu dhulka dhigay seefu kala gooyey yuhuudiga ah yuhuud baa la suuq u badnay intii lasoo badnaa muslimka la dilay yuhuudina waa qallafay muslimna waa la dilay gabadhina markaasi waa loo celciyey muslimiinta yuhuud baa foodasgeliyey waa la kala dhex galay saacadda wixii ka bilowday nabigu wuxuu go-aan weer buu qaaday wuxuu nimankaani cahdiga waa jabeeyeen haadiriin bay noqdeen intaasoo dhibbay geysteen waanidi bay diideen wixii ka dambe loo dhilqaabo isweer baa laga qabtay haddaynu ishaynaaye oo idinka shalay hanjabahaye aynu kala baxaan layidhi wixii aad hayseen baa soo daaye ishgoor marka laga qabtay oo maalmo la hayay bay kulli wada boojiyeen way abasaxeen kulligood waxay ku xaaltameen keliya wixii maala ah iyo hub ah nebi maxamedow qaada caruurta iyo haweenka bes aan la qaxnayna daa soo shalay lidiin fadhi waaye hanjabhay waa lagu yaqaanaa waxaad gaalkas qaadkiisa haddaad wax moodod ka cabsato wuu ku baabi'inaya laakiin markaad taabato runtiisa loo tagaaya uma ghazaa banu qaynuqac buu nabigu ku duulay wa kaanuu waxay ahayn reer banu qaynuqac min yuhuudi lmadiina madiina yuhuudi deganeed bay ka tirsanaayeen fa naqaduu waxay buriyeen cahdahu nabiga ballankay la galeen bay bursheen fa xataa yuhuudda maanta joogto way ictiraafsan yihiin nimankooda munsifiinta xoogou taariikhda runta ka sheega in xadgudubka ayagu ay ku bilaabeen maxamed bay qiraan hadday dayn lahaayeenoo muxamed siduu doona looda dhaqmi lahaana aysan jirteen baylan yahuudi muslimiin dagaalamabaan la arkin adduunka laakiin idabdarro iyo xadhigmir waa khayaano qoys khayaanay moogta ambiyada baa qul falima taqtuluna anbiyaa allahi min qabli in kuntum mu'miniin niman ambiye gowracmiyaada ku daahaaya faxaasarahum nabigaa go'doomiyey hamsata cashara leylatan ka aaaisada faahfaahinta reer banu qanqaciya qaabkii loo weerara waxaanu ku soo maray abu daa'uud surankiisa min xadiis ibni cabbaas raqamka baa loogu laaban karaa waana xadii xasana kama qaala alxaafid bn xajar fii fatx ilbaari mujalladka toddobaad buu sidaa ku yidhaahda haddaynu tilmaanay saxays idin siiye hadda kor xataa nazaluu ilaa ay ku soo degeen calaa xukmihii ay ku soo degeen fa shafaca fiihim markii niman gacanta lagu dhigay ee isdhiibeen ay waxba tari waayeen munaafiqiintu markor waxay dhahayn iska dhiciya waad iska difaaci kartaa niman soo hijroodo masaakiinoo baahan iyo ansaaroo hadda meel lewa dagaalgashay tabarma hayaan isdifaaca ahlulxalaqati waalsilaaxi waalxisni maa tihiin munaafiqiinta hoosta wax ka shidahaye markii laakiin la arkay yuhuud inay jabto issoo dhiibeen cabdulaahi baa weer cad qaaday cabdulahi ibn ubay bn sual laba jilib oo cabdulaahi ka dhasheen cubaad ibnu saamed bay nimanku intoodan xulafo ku ahay cubaad ibnu saamed markuu arkay nimanku inay ballan ka baxeen buui innii abraw ila allaahi min xilfi yahud wa muwaalaatihi uu ka beri laano kaana musliman saadiqan khaalisa amaa cabdulahi ibn umas wuxuu i nimankan nabi ku dhegay bal nabigu wuxuu qabsaday kulleetiga nabigu isii daago ku sii dayn mahayo nimanka ii oday waayeel aan hay aabbaha baan la ekaay waxaa weyaan hawshaani maanta waan kugu haystaa iiddaa nimanka iga laynin toddoba boqol oo nin oo fil jaahiliyati inta ay soo difaaci jiray oo gacalkayga ahaa oo carab oo dhanbe aan ku dagaalgeli jiray maanta inaad fi yowmin waaxidin gowracdo gamta ugu joogsato maxamedow suuragal may nimankan ii siidaa markuu nabiga sii dayn waayey nabigu raxiim baa farka qaaday wuxuu huwa laka hum laka qaado meesha dambe laakiin wixii maala iyo huba ka tagahayaan lafahooda iyo ubadkooda iyo haweenkooda badbaadahay fashafaca fiihim cabdulahi bn ubay bnu saluul wa alaxa waana ku adkeeyey caley cala rasul ku celceliya hawsha fa atlaqahum ilah rasuulka u sii daayey wahum qowmu cabdillahi bni salaam weeye yani reer banu qanqa xagga dhalashaan cabdullahi bni salaam saxaabigaas qoyskiisii wa kaanuu sabca miata muqaatil sabca miati muqaatil boqol oo ninoo dagaalantay ahayd wa kaanuu saaqatan niman dahabka shiilay ahay saaqadu waa ninka birta dhalaaliya ama wax shiila ee dahabka shaqeeya asaaqa waa nimanka dahabka dhalaalaya fidada biraha waxa shubay ee wuxuun hawshaas warshadii socotay ahay nimanku iyo wa ganacsatay ahaayeen marka saas u guureen waa inagii soomar markay guureen ka tageen dalkii ficnaa ee madiina meelay barteen ay ahayd oy u guureen oo shaam qabowgeedii iyo lababiyuudkii iyo dalfadii intay ku dhacday dacrdhig baabaga dhammaadeen waxyar baa ka soo haray waa dhammaadeen adri baa dhammeeyey yuhuud kalaa shaam ku nooleedoo nabad qabtay ayagu qadriga iyo khiyaanada ay galeen baa dhammaysa oday soomaaliyed baa layiodhan jiray baa layidhi khiyaanaan waan jecla maxaa jira layiodaygu miyaad waalanta wuxuu hi ninkeeday kaaga filan tahay khayaan anu waan jecla waxaan u jeclaa ayagu ninkeeda bay kaaga filan tahay ruuxiisana iyadaa dili weeye ninka ku dhaqaaqa iyadaa baabi'in nabigu wax qadri iyo ballanka bax ma aqoonin bal ballan aan sharciyan asixin buu fulin jiray mararka qaarkood aswatu badrin markii la weydiiyey xudayfa bnu yamaan adiga aabbaha suxaylba maxaad oga hadheen fisxmuskad garanaysaan bay la tahay maxaad oga hadheen baa leey oga qangeli weydey in xilligaa musiibad ahaydeen wuxuu yidhi annagoo soo soconnooo madiinana aan soo gallana nabiga aan la aan garab gallo oo nabiga aan taageero iyo quraysh dhexda nagu qabata aniga aabbaha markaasi quraysh waxay tiri waa quraysh baa qabatay waxaad rabtaa inaad maxamed u tagtaan oo dagaalka aad soo gashaan waxaanu ku dheli ma soo gelayno ee madiina ma socona maxaad oomaba soconnaba haddii kale waa la dili moogtahay gala cahdi noqora inaydan muxamed la soo dagaalgelaynin ood madiine aadaysaan saasaa lagu soo daayay asagay aabbihii madiina meesha nabiga kusoo leexdeen badar bay yimaadeen xudayfa nabigu u sheegay nabi allow adaan kuu socon inaan waddaga kula galloon aan gaaladan kula jilcinno laakiin qurayshku hadda ma dhowdna qabatay ballankaas iyo nagu soo daayeen ma dagaalkan kula gallaa oo ballankooda waa baatil mise ballankii baanu oofinaa quraysheedna wuxuu idhi nafii lahum bicahdihim wanastaciin llaha calayhim nafii lahum bicahdihim waxaan u oofinaynaa ballankoodii iyo cahdigoodii wanastaciinu allaha calayhim ilahay baanu u kaalmaysanaynaa xufaadoo dhan waxay leeyihiin cahdigaani culummadu laa yalzam liannahu waa cahdu mukrahin soo ma aha nin gaal qabtay oo ku baxsaday fodaarga isyidda cahdi jira ma aha ma asixin axdigaani in la oofiyana laazim ma ahayn nawiga ugu ran wuxuu leeyahay wafaa'uhu iyo in la buriyo labadu waa sinaayeen buu asagu leeyahay gabagabadu waa maxay xaafidku wuxuu leeyahay nabi sal slam wuxuu sidaa u yeelay in ummadda bini aadamka dhexdooda la geeyay nabi maxamed baa ballan ka baxay buu diidan yahay sidiisuba shanaaca iyo dhaleeca iyo cambaarayn baa meesha ka soo korraysa cahdi iyo ballan buu buriyey war nimanka ballanka alla gasheen niman aad qasabteen bay ahaayeen niman aad xoog ku qabateen bay waxay ahaayeen asra dad aad qafaalateen xoog hawlaha ma fahmayaan aahey maxamed wuxuu lahaa akhlaaq baa eela soo diray oo qaraaba xidhiidhiisii iifaa ulcuhuud iyo kan iyo hadda wuxuu bilaabay inuu ballankii buriyo qadri iyo khiyaana bay ku tumaan saan loogu tumin bannaanku iska mariyay saxara qoodheer baa la iskaga tiraawo kadibna alla u kaalmaysta alla u jabiyey nabig sal slm marka ma dhacayso in xataa eh, wuxuu nabigu diiday inuu u iljabiye saxaabi uu doonaya inuu dilo ma ogolayn xaabidku wuxuu taxaqiijiyay asagu xibaar mujilka baa idiin sheegay toddobaad subxaana saddex boqol sideetan iyo shan wuxuu taxaqiijiyay ana hada min alkhasaa'is khasaa'isu rasuul weeye laakiin muslimiinta kale waxaa u yahay alxarbu khadca sidaasayna saxaabadu ku shaqaynhayeen oo abu abubasiir ku shaqeeyey oo cabdulahi bn mays juhani ku shaqeeyey oo rag caawaynu gaajun ay ku shaqeeyeen saxaabada iyagu xawaashoodu rag rag iska dhicin haya wey sariixa iyo cahdiga sariixan baa la jabin karin laakiin ixtiyaalka iyo xeelada iyo kaartada iyo taartikada waa lagwada haya amaa nabigu meel yadoo ursada waa diidan yahay in laga helo sidaa darteed baa quraysh aysan weligeed nabi maxamed aysan ku eedaynin inuu asnaam iyo shirki la caabudo way soo waayeen ilahay baa ka ilaaliyay alla soo ilaaliye ila maadaama loo wado muxuu ahaaye qad hayauuka limrin low fatinta bihi farba binafsika an tarca maca alhamali ilmar haddii nabiga loogu tala hawlu weyn loogu talagalay inuu waxaan dhex way waayeen meelay ka ursadaan markay culmmadu leeyihiin barhkood waa jumhuur ahl sida qaba nabigu weligii shirki kuma dhicin laa fi ljaahiliyati walaa fi lislaam ama alislaam faijmaacun waman jawazahu fahuwa kaafirun bilijmac kaa iska daa laakiin qabla alislaam nabigu xataa ma sameeye maya bidaliil quraysh baa keeni lahayd ku dacwoon lahayd nabi muuse loo cafin waayey muxuu ahaay isagoo fircoon gurigiis loo dharbaaxow nin dharbaaxa ama feer nin ku dhuftay wa eh, faclataka alatii facalta wa min adaalliin mis min alkaafiriin baa aad ahayd min alkaafiriin loo dayn waa meel yar haddaad wax ka samaysaa ah, hey ninka shalaya hawsha samaynayay way soo waayeen quraysh saafi buu ahaa ilaahay baa ilaaliyey marka nimankan ayagaa qadri ku dhaqaaqay qadrigii baana ku biyakeenoo lagu baaba'shay faslun fii qatli kacabni ashraf sharxaga qadiyadan fatxubaariga lagu laabto iyadoo faahfaahsan mujaladka toddobaad saddex boqol iyo sagaashan imaam bukhaari maana baabaystay baabun fii ashraf baab dhan mustaqila wuxuu kula qubaa fi kitaab eh, almaqaasi fi kitaab almaqaasi ama kitaab aljihaad wasiyar wuxuu ku keenaa baabu wuxuu ku keenay baabu lkadibi fi lxarb wuxuu keenay baabu alxarbu khudca intaasuu meel buu ku soo celceliyaa fiqi buuna kala baxay qisadan qisa culus wey ninkan kacab ibni ashrafa dhalad ahaan waa nin carabeed buu ahaa oo weliba reer maka ah laakiin aabbihii ayaa dhiig galay markaasaa la soo dayriyey wuu soo tegay nadiinu yimid aabbihii kadib wuxuu xaliif ku noqdoo sheegtay reer bani qurayda oo yuhuud ah buu guursaday reer bani qurayda caqiila loodhan jiray kacab bay u dhashay kacab marka nin diin ahaan iyo dhaqan ahaan waa nin yahuudi ah dhalad iyo nasabna waa nin carbeed hadda laakiin waa nin yahuudeed baa loola dhaqmahaya reer bani qurayduuna ahaa reer bani qanqacyo waa lasoo warkooda reer qurayd hadda isbillownay markii nabigu bader ku guulaystay kufaar qurayshna jabtay reer banu qaynuqacna warkoodii meel la saaray yuu colaadbu bilaabay gabyaabuu ahaa nin gabyaabo aftahnu musiibuu ahaa nin geesi ana waa ahaa aabbihii baa dhiig qabay waa balaayo weeye nin laf weynoo madax weynoo cawl weynna waa ahaa maalqabeenna waa ahaa xisni weynoo goonana waa lahaaba dhufays iyo qalcadaas u gaaru lahaa qoyska yarka uga dhasha u gaar marka wuxuu bilaabay weerar inuu gabdhihii muslimaadkaa caayo aflagaadeeyo gabay ku caayo ila moogtahay markaa dacwada koo waxa lagaa weerar dumarka lagaa weeraraya intaan meel kale la gaadhinba oo xusutaanba ila tahay soomaaliya waagay wadaaduhu soo baxeen ee gabdhaha la xijaabay ee diintii ay soo baxday ee mabdagii wanaagsanaan la qaatay qolyihii saraakiishaha iyo dowladda inay sharbar waxay samayn jireen gabdhihii xuxumaaya jirkooda ka ganacsan jira ama ayagaba ka tirsanaa ciidankooda ka tirsanaa iyo intay xijaab usoo xidhaan iyo indhashareer iyo jilaa usoo xidhaan bawaaydhiijirwaxaadnoo sii istaagtaan masaajida hortooda masaajida wadaadu ku badan yihin horta istaagahayaan baabuur madow baa lolama lala qadan xalil aadahayaa ahayd wixii baa laga soo dan jiray idaacadaha si loo aamino la yidhahda gabdhahan xijaaba habeenkii way tuntaan waxaasa ummadda lagu aqrii jiray habeenkii bay isku sadaqaystaan iyo maalinka khamiiska jamcays barakaystaan iyo waxaasoo dhanba balaayay qarinhayaan iyo waa in lagaa weeraro maxasta xiniyaha lagaa weerarayaa meeshii aad degaysay raaskii baa lagaa gelhayaa ninka marka dhibkiisabaa loo fadhihi waayo iskabada xataaye wuxuu caayay ansaar gabdheheed muhaajiriin nabi maxamed buu weeraray aflagaado kicin waxaa u daray wixii u daray loo dulqaadan waayo wuxuu gubaabiyey caraabiye quraysh wuxuu ihi ma raggii baadhebl baad ka samay ma rabiica cutba shayba abujahal raggii dhammaaday buu nin walba gabay dheer ka tiriyey oo gubaaba ah quraysh shalay bay ka noqotay marka dambe intuu tagay buu weliba maka tegay markaasuu reer ku degay gabayg baan kasii daaya qurayshoo dhan buu kiciyey xasaan baan maqlay inuu qoysku ku degay iisoo sheegay qoyskii qoyskiibu weeraray gabay ku weeraray oo ninkiibu weeraray oo islaantiibu weeraray soo dhawaysi islaanta marka dambe u turta alaabtay dhaaf galay allah baa kugu dhacday tan xasaan baad ugu sii daysay ibnu thaabit adu gabay gabay baa lagu horgeeyey laakiin quraysh buu abaabulay nabigu hawsha uu adkaysan waay nabigu wuxuu marka wuxuu yidhi man likacabna ashraf ninkaasi yaa qabanhaya laabudda in xuun ishaa laga ridaayo laxdaa laga ridaayo waa in laxda laga rid nimankan darba kuluwa inay ku dhacdo maxaa muslimoo dila aha xataa filjaahiliya wuxuu nabi allo ku filan ninkaa haddaad doonayso meel saarahay nabigu wuxuu yihi riwaayada xasanada ah ilaa sacad ibni la tashato gacanha qaadi ugaas baajo nin waayeelo ugaasa ah, oo asagu yuhuudba ka nacab nin ka nacab ayaa jooga oo akhyaaroo weliba caqli badan sacad ibni mucaad buu u wuxuu ihi nabigaa maanta sidaa yidhi anoo fadhiya saasaana ido waan aqbal hawsha ayada wuxuuna yidhi ugaaskaada la soo tasho talabana ha qaayo sacad mucaad baa kaartada dejiyay kaartada in raashiin asaga keeno in raashiin iyo baahi lo galo ariiqii lagu gelayahaa asagaa dejiyey sidaa yeela shanoo reeosa u baxday reos waa la yaqaanaa waanaga soo sheegnay waa niman dhib badnaabay ahaayeen aad u dagaalama shanoo reosa loo saaray sacad baana xulay ilma adeeraga istaqaanee tahay hawshan hawl culus weeye ninka aad dooni inuu hawl soo fuliyo nabarkaasna uu geysto waa inuu yahay nin la soo tijaabiyey hadaad nin aad ka warqaban iska firin waad sii dayso u oo ama nabar fulinima sii daaya lama doonayo hawshu waa adag tahay waa gacanqaadka u horreeyay reer bani qurada aan gaadhsiin lahayn wey rag xul ah rag ninba ninka daran yahay ayuu sacad ibn caab soo xulay weliba sacid ibnu caad wuxuu soo xulay cabaad ibnu bishr cafwan ninkii la odhan jiray mxuu ahaay sacad sacad nin la odhan jiray oo wanaag doona oo sirkaan la yidhaahdo oo isku nuugma ahaayeen oo isku naas nuugeen waa walaalkii min aradaaca maxamed maslama sida raajaxa sida ku timid kutubta kale waxaa ka wiiluu abti u yahay iyo nin waalidkood naaskooda nuuga baciidaas lagu daro haddii masagaa dareensanhaya kadibna mawdkii baa ka adegay qisadiibu sheekhu inoo faahfaahinaya sheekhu wa kaana rajulan bu ah min alyahuudi ka min bani qurayda wa ummuhu hooyadiina min bani nadiir waummuhu hooyadiina min bani nadiir yani wuxuu ujeedaa rajulan min alyahuud ay min yahuudi bani qurayda buu ujeedaa amaa hooyadii min bani nadiir ayay ahayd wa kaana shadiid aldaa nin dhibkiisu uu daran yahay buu aali rasuullah subhanahu dhibkiisa u dhibayo wa kaana wuxuu yushabbibu fii ashcaarihi binisaa'i saxaaba altashbiib wa alghazal dhaqanxumo iyo galmo iyo wax la farxumeeya kaga sheekaysa gadaygaada ayaa la yidhaha tashbiibku haweenka iyo rag ninbaa isjeclaaday haweenibaa isla booday duurba isla galan biyo isdhaafiyan iyo gabdhihiinu duurkay wareegaan iyo dhaqanxumada noocaas ayaa tashbiibka la yidhahdaa in zinada iyo xumaanta la bumburiyo la ammaano ayaa tashbiibka la yidhahdaa ama gabdhaha lagu tilmaamay inay sidoodaba raggaay eh, meelaha roorsadaan oy ragga solooshaan gabdhihii muslimanku waxaa ku cayaya tashbiibku kaasaa la yidhahdaa wa kaana waxaa yushabbihu fii ashcaarihi gabayadiisa iyo maansadiisa mid ku weerara binasaa'i saxaaba falamaa kaanat waqcatu badri markii dagaalkii badar dhacay dahaba ilaa makata makuu aaday wa jacala wuxuu gudagalay yuallibu inuu gobaabinayo taliibku waa atajmiic in ciidan la ururiyo hadda waxaa looga jeeda asagoo ciidan iskuma keenin macaani macnawigooda moraalkoodu dhisay qalbigoodi buu la hadlay waa gubaabiyey in la dagaalamo marna la reeyo mar laga reeyo dhaqan bay ahayd cabsanina mar fooda geliya maxamed waxba ma hayo anaa madiina ka yimid anaa idin aqaana waa masaakiin fuqaraa waa baaba'een mar fooda geliya isruursada hogaal celiya gubaabo iyo abaabul busku daray yuallif calaa rasuulilah wa cala almuminiin uma rajaca ila madiinada kusoo laabtay weliba haddii riwaayaad badan baa ku yimid oo markii qurayshu u tagay oo u gubaabiyey oo gabay uu adduunka ka badshay yo waxay dhaheen horta nin diineed baa tahay oo diinta yaqaanoo yuhuudi oo israa'iilo haddee toorad ka warqabeen annaga iyo maxamed diin ahaankeebaa maxamediinba ma haysta nin walaalo wereersan wey idinku waxaa tihiin ahlu beytillaahi alxaraam wasadanatuhu baa tihiin eh, waxaa tihiin muxuu ahaaye nimanka suqaadda ay waraami jira xujaajta eh, rifaadda ay ku jirta wuu ammaanay wuxuu waxba ma jiraan suuratu nisa baa lagaga warran warkiisa daaquudka warkiisu meel baa la saari doonaa uma rajaca ila lmadiinati buu usoo laabtay calaa tilka alxaal cadaawada isagoo muujiyey oo carabna soo gubaabiyey asagoon waxba aan noo qarsanin waxba aan reebanin buu soo laabtay waa dabaal faqad muslimiin buusan aqooni hati caraboo ku ciyaaruu aqoon jiro u qabiya miyuu yaqaanaa miy ansaariyi miy isbarteen iyo muhaajiriin faqaala rasuulu llah rasuul wuxuu uhi man likacab ibn alashraf ay man yastacidu weeye fainahu qad aada allaha warasuulah culamado dhan waxay leeyiin bimacnaa waa kinaaya can mukhaalafat illaahi wa rasuulih allou dhibay iyo rasuulkii waa maxay diinta allou ku kufriye waana la dagaalamay wey colaad buu muujistay riwaaya cinda alxaakim fi kitaab alikliil faqad aadaana bishicrihi waqawa lmushrikiin xaafidku wuxuu le riwaayada riwaaya aad u qiimo badan wey macna ahaan faqad aadaana bishicri gabaygiisii buu nagu dhibay wa qawa lmushrikiin mushrikiintana waa xoojiyey macnahoodiibuu dhisay muraalkoodii niyadiibu u dhisay hawl halisa wey hawsha ayada kacab ashraf baabkiisa waxaa looga baabdayi doonaa qolyaha gabya sugaanta tiriya jaraa'idyaha qora idaacadaha ka hadla ee mujaahidiinta jihaadka laga kari waayey ee influencer hadiyo goor fadhiya ee idaacadahan sakaraadka soo fadhiista nimanka noocaasa waxaa weye waa in la mariya dariiqi la mariyey kacab ibnu ashraf fainahum qad aaduuna biashcaarihim wa qawa almushrikiin awshaadaskaga ilaaliya hadday doona aysan gaaloobayn kafaro way murtaduunaya hadday aysan gaalooba hadday rabaan laakiin taqwiyada iyo gubaabada ay nagu hayaan ee weerarka asagaa waa in jawaabaxda laga bixi wey nin walba meeshuu joogo waa isha lagaga rido nimankaa cabsina ku dayn maayo soomaaliya ku ceesi mayso ilma adeerayaalo warna daaya maxaa naga rabtaan la kari waa nin walba in furkiisa abaal loogu shuba mooyeene soomaaliya ceesid waa laga waayay gaalka inay u goojiyaan way yaqaanaan oo markii uu hal gantaal ku tuday hal biamkurda ay ayagoo cumaado wata oo weliba looxyo wata ay yimaadaan adugu haddaad baryo iyo tawxiid iyo islaamnimo iyo ginis kudarta ku yeeli maayaan in cabdilxasan baa ku kari waaya wixii aan gina cadiibahay waxba ima tari buri in cabdilxasan si kastoo yeelayba la keri waa wax bunno ah oy qaadan hayaan mayna hebel baa annagana maamooli in hebel baana maamuli kole waamxuu eh, ahaay ma ninkii in hebel ahaba annaga hadda diin noo haya barri hebel baa hadda diin haya halkaasay ka dhamba dhaqan munaafiqiin fa qad aadaana bishicrihi wa lmushrikiin fantadaba lahu waxaa u baxay muxamad bnu maslamata yaa u baxay waa cabaad bnu bishr cabaad bnu bishr waa min ahli badrin waana istashhada fii xarbi lyamaama ababashirasna culus buu ahaa yamaanba ku shahiiday maxamed masud isagoo hawshiisa waa la yaqaanaa wa abow naa'ilata yaa asna uu kamid ahaa wasmuhu silkaan waa laqab silkaanku sida raajixa magaciisa sacad baa saxaabaga la yidhahdaa sacad bnu salaama wa huwa akhuu kacab kacab bin ashraf lagu duulayo walaalkii weeye min alradaaci xagga nuugmada waalxaarif ibnu aws baa u baxay wa abu cabs ibnu jabrin magaciisa cabdiraxmaan baa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibnu jabr shantaa nin baa u baxay wa adina lahum rasuulullah waxaa codsaday maxamed maam allow ninku waa nin dareen badan dagaal buuna iclaansaday inaan gelaynina waa dareensan yahay wuxuu igu aaminay ii ogolow bur oo maxaa rabtaa inaan been sheegan raabo ninka aan siro nabig wuxuu waa fasaxan tahay ninkaan meel saar qul maa shita waxaad unka dheh wa adina lahum rasuulullah an yaquuluu maa shaau waxay doon inay yidhaahdaan buu nabigu idmay oo min kalaamin hadal ah yakhdacuunahu ay ku dhagrayaan bihi asaga fadahabuu waa tageen ilayhi laba goor bay u tageen marka hore abuu naa'ila u tagay iyo maahe maxamed muslim u tagay labadaa macno waa la hayaa sida sabaabkana maxamed ba marka loo tagay xogta bixiyey oo yidhi waxaan rabnaa inaad raashinna daymiso oo carruurtii baa naga baahan ahalkii baa naga baahan raashinkii baa naga dhammaaday markaasuu weli wuxuu ku yidhi raashinkiinni iyo badarkiinni awe iyo beri idin go'ay markaas waxay ku yidhahdeen anfaqnaahu calaa hada arajuli wa calaa asxaabihi wixii hanti aan leh waxaan ku bixinay oon ku masruulinay maxamed iyo saxaabadii soo jirotay markaasuu wuxuu yidhi amaa aana lakum an tacrifuu maa antum calayhi min albaatil biniaadamogta mushrikiinta iyo gaalada munaafiqiinta iyo adduunka wax ku qiimeeyaan wuxuu yidhi aan weligeed dayn aan raatanin oon badal iyo raashin ka dhammaanin in sanadkan ay faqrido oy aniga dayn ii soo doonato keliya miyaysa idinku fillayn binaad wax ku garataan oo maxamed wuxuu inuu baatil aad fahantaanba raashinka inuu dhammaaday waa daliil calaa annahu inuu baatil ku taagan yahay badarka waxa idinka gooyeen raashin laan u noqoteen oo u faqrideen diin baadil aad qaadateen waa miisaanka bini aadamka badankood wey ومن الناس من يعبد الله على حرف في صحيح البخاري تفسير في سورة الحج ممكن لما رأيه أثر ابن عباس مكينا adag ibn cabaas muxuu ahaa ibn cabaas baa aayadda fus wuxuu leeyahay aayadda macna waxaa weeye wa min annaasi man yacbud ullah calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'anna bih wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhih khasira adunya walaakhira wuxuu yidhi ruux baa soo islaami buu ibn cabaas haddii markuu islaamo islaanta ay wiilal dhasho geelina uu nirgamayo qurbacba uu ku dayi waayo fardihiina ay gammaantahay ayaday curato beerta ay baxdo dheelida ay isla kacdo hawshii barwaaqe iyo bayaxow ka dhaco wuxuu dhihi inna hada diinun saaxib maasha allah diintu macaana diintu ma macaane dheelidan iyo gabadhan xaragoonaysa iyo wiilkan ordahay iyo hashan goojinaysa iyo midda dhashay iyo mida sidkeedu dhammaa howlahan waa waxa diinta kugu hayo wuxuu dhihi diintan qiimo badana hadduu markuu soo islaamo xanuun xanuuncu ku bilowdo oo hashi ay tabisaba dhali weydaba oo faraska isna tabiyo oo beertu ay bado oo islaanta xanuun ka bixi weydo oo wiilashu leedaan oo furq iyo xanuun iyo qadha ka bixi waayo wuxuu inna hada diinus wuu carari diintan ba laygama horin baa anuu nabad qaba oo bad oo dhaqan baaba diintan soo galay markaa unbaa tafantoof iyo tataabasho u bilaabatay buu waa cararhaya marka ilaahay baa saa uga warramay dadku dad noocaasa wey hadda qiimihii sidana wuxuu ku qiimaynhayaa wuxuu leeyahy maxamed diintuu wato iyo idinku waxaad inuu baatile waxaa lagu garanayaa waad faqrideenba faqri baa laydinku bilowday hadda waa saas waxaa lagu dhihi dhib baa noogama horreeyey baa xidhmay raashinkii baa la waayay gaashaa loo dhammaanaya balaayinkaa keenay muslimiintu waxay ku ijmaaceen cumar ibnu khataab inuu yahay acdalu man fi lard bacda rasuul abibakr nabi maxamed ee abubakar muin axad lamida cadliga iyo wanaagga adduunkan uu soo maray mana soo mari doono axadaan nabiga ahay wa maca daalika xilligiisa waxaa dhacay sanadkii sideed tobnaad abaar aan fi taarikh adduunka ka dhicin abaar aan muslimiinta weligeed qabsanin mid lamida ku dhacday ilaa cumar noqday nin madow isbedelay oo uu dhiman madiina dusheeda ilaa maka ilaa maxaanku raha eh, ciraaq badankeed ilaa masar agaarka o dhan jasiiratu carab o dhan waxaa ka dhacay abaaraan adduunka lagu arag waxaa roonayd shaam iyo ciraaq ba wax ku dambeeyey boqol kun oo qoys baa madiina soo duldegtay boqol kun oo qoys qaxootay soo qaxday boqol kun eh, oo ruux baa iskugu timid madiina dusheeda miyay qaadaa madiina boqol kun oo ruux maba qaadaba teendhooyintu u dhisay ee wuxuu u sameeyey niman shaqaala ah oo muslimiina ah, oo muhaajiriin ansaara ah, wixii ka dambeeyey iyo carruurtoodii oo raashinka kariya markaasuu koo meeri jiray ilmaday ka timid ibnu cumar baa ka sheekeeyey labadaas mid waa tabi cumar habeenkii buu jiray wuxuuna u qaatay dadkan in loo cadaabahayo looba isaga dembi u galay iyo xaqdarro u galay maalin buu wuxuu ka soo raray muqiira bnu shucba intuu la hadlay ciraaq camr bn caas isna shaam jooga iyo masar ula hadlay iyo dhaga joogay wuxuu ihi waxaan rabaa awr raashiin iyo saliid ah oo ritugu markuu shaam ka soo dhaqaaqo markuu shaam u dambeeya ka u horreeyan u joogo madiino awr noocaasaa timid raashiin waday ciraaq sidoo kale meeshu markay xaalufto intuu raa meel dejin jiray cawsi wuxuuntigaad u dambayso markaasuu biyaha meesha ugu gen jiray halkay degan yihiinbu ugu dhaamin jira idan baashu waa imtixaanku waa yimaadaa ee wax ku xidhan muxuu adiga hawshaada ma laakiin bani aadamku maanta ahay faqri baa noo keenteen gaajiyi balaayi aad keenteen baa dhaqanka gaalada wuxuu halkaasuu la maray adugu marka hore hadalka waxaa bilaabay xogtana dhiibay maxamed maslama habeenkii dambe loo yimid ee hubka loo soo qaadayna ninka la hadlay walaalkii baabu naa'ila labada macnuu xabadkasoo ku jamciyaan si kastaba ha noqotee fadahabuu ilayhi waa u tageen marka dambe fii leylatin muqmira habeen dayax habeen cadda ah. habeen caddo oo wax kasta la arkaaya bay u tageen aroos buun wa shayacahu rasuul nabi allah sagootiiyey markay baxahayeen nabigaa sagootiiyey saxaabadan shanta ah ilaa baqiici alkarqa buu gaadhsiiyey xadii ku yimaadana markuu cabaar la socdo ka bixiyey magaaladii wuxuu ihi inaliquu cala smi illaahi allahuma magaca alla ku baxa iyo ilaahay jidkiisa iyo ikhlaas iyo sidqi ku baxa ilaahw taageeroo kaalme alla u heli bu nabigu inama maxamed kadaba duceeyey ninkaas um, waa laga farxalanaya xadiid xasana xaafid bn xajar uu ku keenaa eh, mujalladka toddobaad saddex boqol sagaashan yadaabo min riwaayat ibn isxaaq falama ntahuu ilayhi markay gaadheen intahuu ilayh oy u tageen meeshuu deganaa qadamuu waxay hormariyeen silkaan ibnu salaamata ilayhi bay u hormariyeen sida saxiixa ana fii saxiix bukhaari waxaa ku yimid ninka loo hormariyay habeenkaa la hadlay inuu yahay maxamed maslama laakiin alriwaaya shahiira waa silkaan riwaayada asaxa cinda dimyaati xaafidka inuu xoojiyo inkastoo uusan eh, kala tarjiixinin waxaa weeyaan waa inuu abu naaila habeenka hadlay si kastaba noqotee saxaabada mid ka mid a hadlay faadhar alla wuxuu u muujiyey muwaafaqatahu cala alinxiraafi can rasuuli maxamed asu wuxuu ku yidhi eh, in hada arajula sa'ana sadaqa waqad cannaana wallaahi latamalanahu buui ilaa baan ku dhaartay waad nici doontaan wuxuu ninkan maxameda ah, sadaka keenaya sadaqa keenuna leeh wuuba culays buba nasaarayba wuxuu idhi ma intaasaad ka calaclaysaan walle wuxuu soo wadaa ka daran maba taqaanaanba waad ka daali doontaan markaasay dheheen hadda kulli waan raacnay ilaan ogaana meeshu ku biishubto aan ogaano far mayno hadda waxbaanu bilownay rasuulkii waa rumaynay waa raacnay hadana iska cararo iska noqda hawl fiican ma ahee waxaa weeye waa ka warsugaynaa sidaasay marka ku yidhaahdeen faadhara lahu wuxuu u muujiyey muwaafaqatahu waafaqadiisaoo ku waafaqay cala linxiraafi ka leexashada can rasuul inay xoogo lagu kacsan yahay oo qalbiga laga diidan yahay abuu naa'il wuxuu ku yidhi ilaah baan kugu dhaashay maxamed maxlamaagatihi waxaan la maaganahay markuaan cabbaar la soconnahee inaan ku yaacano oo aan ka kala yaacano ka tagno wuxuu laqad farartanii aad baad iga farxisay buu diyaar baan raashin baan baad iga farxisay buu si fiican baad iga farxisay go-aanka miyaad idin yaallahaa niman fiican baatiin waxaad u baahataan iisoo doonta wa shakaa ilayhi wuxuu u sheegay dayqa xaalihi diiqa xaalihi cafwan xaalkiisa inuu liito badan iyo raashin loo baahan yahay fakallamahu wuxuu kala hadlay bi an yabiicahu inuu ka iibiyo asaga silkaana iyo waa asxaabu ragga la socday طacaama raashin oo wayarhanuunahu rahanna oga dhigaan iyo curaan silaaxahum hubkooda faajaabu ilaa dalika waa ka yeelay هذه الرواية والرواية المشهورة عند أهل السيرة والمغازي أما رواية في صحيح البخاري كتمت هولها ودنبا وحل إيبني هذا القرآن وحن محمد بن مسلمة الأنصاري warajaca silkaan baa laabtay ilaa asxaabihi raggiisibu ku laabtay fa ahbarahum wuxuu u sheegay go'aankii iyo heshiiska la wada galay fa aatahu waa u yimaadeen fa kharaja ilayhim waa u soo baxay kacab baa soo baxay min xisnihi dhufayskiiyo qalcadiiba ka soo baxay fatamaashaw waa socdee markii lasoo hos istaagay abu naayla islaantii baa ku dhabta xaaskiisu arasuu ku ahaa waxay tiraa dhaqaaqin maxaa jira habeennimo weeye nimankan waa niman carbeed codkaas ninkaa hadlaya hadalkiisa dareen baa iga galay tiri dhiig buu dhibca hayaa waa hadal dareen leh ha dhaqaaqin wuxuu ihi waa abunaayla walaalkay weeye waxaad kula ogaataaba ninka godka akhyaarka ah habeennimo xataa haddii loogu yadho waran iyo tumaati in la wareemo inuu baxa weeye marka waa walaalkay midda kale nin guna mihi nin goobeed baan ahay inaan baxo waa qasab haddii doona la i direen way ka sama waxay waradhaqaaqi xaabin xayu islaanta magaceeda waa raaraadsho waa soo waaybu laakiin islaan caqli badan inay tahay oo xakiimad ah oo hadalka dareensatoo fahantayn u ah yay ahayd asagu galay cabdiqiin wuxuu odhan jiray marka malaggaa uu gala candacanda waa alla kaa dhigaa bimacnaa marka malaggaa uu soo dhammaado qadarkaa soo dhammaado war halkan libaax baa fadhiya may waa ka boodhaya ad war meeshan bohol lagu dhaca maalee taqwaaba biibahayaa war waxan waa la eedaa ani ma taqaan waaba diidiba asbaabtoo dhan baad inkiri ida jaa alqadru camya albasarki ibn cabaas oo kale wey alla kari waaye fatamaashu soo baxay ayaa waxaa leeyay reer duleedkii baanu fadhinaayay inaan yar soconno gosha ha tagna caabal aanu kala baxano oo rag wada xadiiso soma fiicnaato oo la meenqoxo oo annagu waxaan maxamed ka maadanayna kuu sheegno aduguna aadna isku waranno haweenkii baa nadaxal maqlaaya haabuun waa la dhaqaaqa waa horena waa lasoo heshiiyey meeshan foodaan taabanaya alfowd cinda alcarab waa halkan meeshan timaha dhegta saaran baa layaha lakin inagu food halkan dhahnaa maxamed muslim wuxuu yidhi ninkan markaan u dhowaado madaxiisaan taabano waan ursanoo hawlo kalaan ilaa u dagaan hawshaa waday marka u dambaysa markaan madaxa ku dhabo ninka birtaan lagu boobo waa lasoo tashaday cabaar marka la socday baa maxamed waad barfuunan caada ahayn iyo cadana cayn baa kaasoo kaankamay waa sidee wuxuu yidhi agtayda waxaa amuri ajmalu nisaa'i alcarab wa actaruhum haweenkii carbeed haweenayda u quruxsanayd cadarsamayntii hawlaana ugu wanaagsayd baan qabaan aroos ku ahay marka la yaab inaan kamkamo oo aan saa u carfo cabaar baa la socday marka haddana wuu laga intuu taab ursaday maxamed wuxuu miyad maysa madaxa inaan ursado madaxa baalkii baa ka muuqday cadarku hore baalkan buufbuufta ma ahayna saliid iyo cadar koolo la ismaranayo ahaa oo laismaranay sidii kareemka ayuu ahaa adu dhowrkun marka la ursaday iyo madaxaasi fiican u qabtay timo dheer walahaa ku dhagay dilabuu ninkii meel saara fatamaashuu waa socdeen waa lugeeyeen fawadacuu calayhi suyuufahum seefahoodii bay geliyeen maxamed baa ka sheekay seefihii aan wada markaan ku dhufa waa laabneenba seef jilicsan sakaraad iska wadan saxaabadu baf markaas ninku nin la goyn oo qaash oo adag oo qallibsan buu ah seefti baa laabatay dhowr seef markaan ku boobnay wuxuu dhaa dhaawaca mooyee nin seef suktaba ninka waa la waayay maxamed waxaan xusuustay buu yidhi bahal miqwal aan wate nin dilaago siiso maqbalku waa seef yar waa tuhro weyn intaa leey adugu oo hoosta la gashado markaad wax wareemaysa iyo iyo lagu fuliyo seefta wey waa qori weyn oo waa diina qaarsan midda waa toori ka weyn wey markay seefi dhaqaajin waayey baashimaan la soo baxay halkaa xudunta xoobaysta meesha timooleyda u dhexaysa xudunta halkaa xoobaystaan ka geliyey buu markaasaa fuulay cuskaday markay dhabarka ka booday ayaan faraha ka qaadaynuu sugay haddana mays ilaahu naf baxay maysan ka dhaqaaqin fawadacuu calayhi sayfoon wawadaca muxamedan muxamed baa wuxuu geliyey miqwalan turiyar ama seef yar oo kaana macahu uu watay fii sunnati sunnadu waa xoobaysta sunnadu waa meesha udhaxaysa timoolayda iyo xudunta meesha udhaxaysa ayaa yaa sunnada la soomaali ahaan xoobays baan u aqaanaa inta wax dhahaysa yaa bacog halkaas mise bacog halkaa meye <laughs> faqatalahu waa dilay wasaaxa caduwullah nabarkii u rima ku dhacay waa dhawaaqay aad buu u qayliyey si loo maqlo islaantiisina way dhawaaqo dareen bayba qabtayba markaasaa qalcadihii iyo dhufaysihii ku dhawaa oo dhan dab laga shiday saxaabadii marka waxay dhaheen dab dooni halla shininka waa inaan hubsano wasaxa caduwullahi baa dhawaaqay sayxatan dhawaaq shadiidatan daran afsacad ka argixisay man xawlahu agaarkisi wixii joogo dhanba wa awqadu niiraan dabbay shideen wa ja'a alwafdu dab markay shideen baa la yaacay seebtu markay ku goobahayeen saxaabigii ee xaaris aan soo marray ee mxuu ahaa ibnu aws ayaa dhaawac gaadhay seebtii lagu boobahayay baa rugta kaga dhacday markaasuu dhiig baxay cabaar buu la socdo marayo ayuu socon waayey ilaamina waa la yaacay isaguu ka hadhayna waa socdaan bay moodaya mar ayuu afar ah war ninkii nala socda dib baa loo noqday dib bay intay u noqdeen bay ka soo qaadeen meeshii uu ku dhacay way soo xambaartay way la yimaadeen markay marahayaan baqaaca alqarqar bay takbiirsadeen nabi maxamed oo aan dadku waajiban habeen sagaal saac bay soo galeen nis dambe salaad fajarna aan la gaadhin takbiirtuu nabigu maqlay fa kabbara asaguna wa hawsha soo hubsadeen buu gartay mar hadday takbiirsadeen allahu akbar bay waan soo guulaysanay reemden ha socdeen hawsha ayadaa khayr baa yimi waa takbiirsan wa jaaa alwafdu qolyaha hadda jadiidiya oo masaakiina iyo qolyaha aan waxba dhaamin oo ka oo ictisaam la yidhaahdo iyo hadda ka niqaashaan takbiirta alla timaadaan waa bidco haddii nin fannigan toban jeer baan sheegnay in la celceliyo ma fiicina bihi haddii la celceliyo buhubuhi bay noqotaabaa layidhi marka fannigan nimaan aqoonin faraha ka qaado nin intuu asagu hawsha bilaabay ku qancay jihaadba inuusan wax maslaxaa keenaynin fitnana yahay caqabana yahay ummadana baabiinaya manhajna ka dhigto kitaabba ku qortay ummaddana u qaybiya fadhigan faraha kala baxo shay lagu farxo marka la arko in la takbiirso ama la yaabo waa dhaqankii saxaabada jamaacatan wa furaada dhaqan bay u lahaayeen hawshaas waa mina sunna aad ha loo socdo وجاء الوفد قال waxa u sharxay ninka iskala الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف ذياب بن سعد الغامدي كتاب في صباح في عام قيم مسألة كجرا وكذلك أبو الحسن المأربي كتاب تطوير العينين في أكامل الأضاحي والعيدين وقفها فاشا صبره حتى شغل باله يري عيدين تكبيرته سي جماعه لو ما قال كر وابع النقديي اثار سلمنا كن نقديي وجاء الوفد وفد بايمن raggi shantahay reer aws xataa qadimuu calaa rasuuliillaah ilaa ay rasuulka ilaahi u soo galeen min aakhiri lleyli habeenkii niskiisa dambe ay u soo galeen wahuwa qaa'imu yusallii isagoo tukanaya u yimaadeen wa jurixa alxaari bnu aws baa la dhaawacay bibacdi suufi asxaabihi qasab weeye nin haddii la hayo oo seef lagu gooro nabar baa ku gaadhi qasab weeye nin socdaa turanturooda sheekh yuusuf cadhuucuur nin socda ma kufo qolyaha mujaahidiinta akhlaaqda looga sheekeeyey nimanka waa niman socdo hawl qaban oo halgamaya buuri inay khaldamaan oo isturanturadaan waaba qasab waaba niran socdo weeye laakiin nin fadhiya aan kufin buuri nin fadhiya lama labdo soomaali saasay odhan jirta nafsa shay marka intaad meel iska fadhiisato adoo fadhida inaad daroryanto waad awoodaa laakiin camal baa loo baahan yahay wjurixa alxaal ibnu awsin bibacdi sifa asxaabii fatafala caley rasul nabi allah ku tufay nabigaa yidhi aw lugtiiskee gacantuusaa nabigu waa tufay markiiba berriix waa bogsaday saxaabi gacanta kuwada ishiisibaa u keeno intuu saareednaba ku tufo ilahay bogsiiyey maxaa luga ka sheegaysaa faadina rasuullah rasuulka ilaahay baa haddana idan kala bixiya fii qatli man wujida min alyahuudi linaqdihim cahda wa muxaarabatihim eh, allah wa rasuulah kan ma dhinta ha yuhuudda reer bani quraydoo dhanna hala buu subhanahu sallallahu alayhi wasallam xadiidkaas dhacfi muslim laakiin ahlu siyar waa arin macruufka agtooda faadna rasul rasuulka ilah wuxuu idmay fii qatli man duuli dilkii ama axad dilkii wujida la helo min alyahuud ay min bani qurayda reer bani nadir ayagu weliba ballanka maysan burinin linaqdihim cahda burintay cahdiga nabiga buriyeen iyo muxaarabatihim dagaalkooda allah oo rasuul la dagaalameen ninkanay taageereen ama difaaceen ama yacay odhan waayeen maxaa yeelay nin hadduu ummadda la dagaalama mas-uula ama zaciima shacabkiisuna ay yacdhihi waayeen qaban waayeen waa ku waxaa kaloo lamida ah haday salaadiintu iyo zucamadu iyo boqoradu go-aan dagaal qaataan shacabkuna waa lamid hawsha waa in la fahmo wax le abriye iyo madaniyiin waxba kama jiraan waa dhaqan yahuudi dhaqan gaalow dhaqan islaan ma maraykan iyo reer yurub iyo afrikaanka gaalada hadday siyaasiyiintooduna la dagaalamaan shacabkooduna waa muxaaribiin wey haweenkooda caruurtooda duqaydooda waayeelkooda cutushkooda indhoolahooda midka handikaabka lagu wada wiljeerka waa muxaarib waa xukunka guud wey laakiin markaan qaban kareen seebta ka duwi karno waa masale kale masale kale waa hawsha waa in hawshu waxay ku xirantay zucamada nebi maxamed arki mayso haween iyo carruur iyo wiil iyo kala qaadaaya qabiilka markay isgalaan zucamadu wada hadli jireen maxaad tiraadeen maalinkuu reeda ay nabigu la fadhiistay duqaydii wada hadleen duqaydii baa dagaal qaatay dagaal buu cilaamiyey dacwuu raba inuu u bandhigo duqaydiisu canuu la fadhiistay way ku diideen bannaanku ka maray ummadda ama qoys ha noqoto ama dowlad ha noqotay inta hor joogta ee maamushay ku gowracan tahay allahuma inay iska qabtaan oy dumiyaanba mooye aima alxanafiya markay mareen kitaab eh, asiir almaqaazi dadka muslimiinta ee ganacsadada waddan gaal hadday tagaan oo xoolahoodii laga dhaco maxaa tala ay dhaheen axnaaf haddii ay muslimiinta xoolahoodii ganacsatada meesha tagay lagu xadgudbo oo shacabkii gaalada ku xadgudbaan boqorkan uu aamuso oo uu ka qaban waayo isagoo ogaaday ama dowladdu ay ka qaban weydo ayaguna xaq waxay u leeyihiin ammaan sariixba ha bixiyeen inay dhacaan ilaa xoolahoodii soo dandhowdaan laba milyan baa laba milyan oo sii fujisa maca salaam baabuur baa dhacay baabuurka la kaco kii ka qiimo badanba haddii laakiin boqorku uu kaa qabto xaqaadii kuu soo dhiciyo idan waxaa weeyaan dulmi marka lama ogola cahdigaa waxaan ilaalinaa marka igu ilaaliyaan fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahu laakiin haddaadkana maya annagu kana la yidhi qadriga ha la iska ilaaliya khayaanada qadriga khayaanada waxay ugu samay muxuu ahaa ma islaamnima hawsha aad in loo fahmo weeye xadiidkan qisadiisa adigu qisadan qatl kacb bin ashar fawaa'id badan baa minha waxaa ka mid ah أن المعاهد والمستأمن إذا صب الشرع muslimiintuna uu dhibay in la dilahayo waa jumhuur ahlilcilmi baa sidaa qaba maalikiyada shaaficiyada xanaabilada sidaasay qabaan axnaaftu ayuu waxay leeyiin maya waan la dhaafin cahdi dambana waa lala saxiixi ama tacsiir buu leeyahay mooyeen loo gacan qaadi maayo waa lagu baabiya arrinta waa arrin ay ku khaldameen wey sawaabkuna ana almucaahada almusta'mana idaa saba ashaarica aw illaaha wa rasuulahu ada almuslimiin waa maxay waa naaqidu lilcahdi dhiiggiisuna waa bannaan yahay yuqtalu fi walxaram faaidada labaad waxaa kaloo ku jirta cinda ahli cilm sida alimaam alcayni fii cumd alqaari walxaafid fi fatx lbaari walqastalani fi irshaad saari ay xaqiijiyeen qatlu lmushriki wa ahli lxarbi min hayri dacwatin ida kaana balagahu adacwa alcaama gaalka muxaaribka iyo mushrika in la dili karo asagoon loo dacwo loo bandhigin haddii hadda ka hor baaqaanagu gaadhay ilaa nabigu dacwadiisii diintaannada ummado dhan ba gaadhay maxaan la soconnaa maxaan doonaynaa dadka maxaan kula dagaalamaynaa carabi way ka warqabtay yuhuudna waa ogey marka mushriga iyo kaafirka xarbiga ah waxaa la weerar oo la dilay asagoo marka la dilhaya aan loo bandhigin dacwadii diin cusub waxaa horaan baa loo sheegay lianna adacwa alcaama qad balagathum waxaa kaloo ku jira fawaaidtiisa fiqiga ah ka mid ah jawaasu lkadibi fi lxarb waana mujmac arinta ayada ah. in marka la dagaalamayo been la sheego siyaasa xarbiya way qiimo badan maxaad gaalakalayseen afar boqol baanu gowracnoo sida adhig weer galay baanu daadinay mujaahidiinta maxaa ka shihiiday laba nin baa naga shihiiday inta kalena ah, waa nabad qabaan labaatan nin iyo boqol baa kaa shihiiday maxaa ka warran hawlihiinna waan isku firanahay maanta fawdan ictaad gelinayna <clears throat> marka cadow weeye waa in dhowr saga lagu subkado wey jawaaz alxarbi alkadib bilxarbi salafku laakiin waxay isku hayaan ma been qayxan baad sheegi mise sarbeeb baad ka dhigi macaariid talwiix tacriid mise tasriix inay tasriixu bannaan yahay baa loo badan yahay eh, eh, eh, faa'iidada afraad mashruuciyatu lixtiyaali cala ahli lxarb in la xeeladaysto oo la dhakro oo mxuaha la dabawareego oo la tabceeyo taashka lagula isticmaalo gaalada ayaayaa ka mida yani min fiqi lxadiid ka mida saxaabigu arka waxay san been ba inta u sheegeen oo ay hub u soo qaateen bay dheheen raashin baan kaa rabnaa raashinna dayim intaasoo wisqi markaasu maxaad raan iga dhigaysaan haweenkiina raan iga dhiga waxay dhaheen haweenkan annagu haddaan kuu keeno dhigno ninkan quruxsan baatay geedkan la eg dumarna waa iska masaakiin minaad ka farxataa doonaysa oo naceebaysa annaga marka wuxuu leeyahay haweenka iska daya carruurtiin ii keena haddabaad ka darta yidhaahdeen ma waxaad doonaysaa hadhow in la yidhaahdo hebel hadda korba aabbihii wasqi raashiin ah buu u cudhaaray oo dayn iyo raan looga dhigay suus masaga ah. wiilka xaggee ku noolaan waaba ceebaba hayaahe haddaba maxaad iga dhigaysaan cudhaar waxaan cuna kaaga dhigaynaa hub baan ku keenna yakfi silaaxu walxalqa hubkii hubkii lagu dili lahaa hubkii lagu dili lahaa baa raanaa lagu soo wadaa marka gaalada waa in lala daba wareego oo la dhakro oo ixtiyaal lagu sameeyo haddaadan u cadaynin ammaan sariixa waxaa kaloo ku jira xadiidka qatlu lkhaa'iniin ana qatla alkhaa'iniin waa takhwiifun liman waraa'ah ninka khaa'inka dilkiisu iyo adarabaat alistibaaqiya iyo adarabaat alintiqaamiya waxay bajisaa fulayga iyo khaa'inka geedaha fooda kusoo hayo dhanba markii ninkaa la dilay yuhuud o dhan ba cabsatay ayagoo kalaha madax kuwata yimaadeen maxamedo maxaa kacab loo dilay kacab dhiibkiisii baa la hayin waayey muslimka waa dhibay ninkii kacab wixiisu kale ku dhaqaaqana baa ka adeeyay mycahdig dib aanu cusboonaysiino u kaadiya hawshaas nin walba cahdigi hadda aan feermayno hadda koor maxaa laydinka waayay nin walba waa goojiyey darada istibaaqiya hawsha kacabna asad waxaa soo gelaya ee idaacadaha maanta dunida ka furan ee maxalliga ay soomaalidu leedahay fanaaniinta qolyaha buraanbura qolyaha maansada tiriya kuwa jaraa'idka qora kuwa intarneedya wax ku qora ee la dagaalamaya mujaahidiintu in la laayo wey meesha lagu arkaba waa loo deghayaa digniin baa la siin hadduu joogsan waayo mawdkii ka adeega kacab waa inuu ka adeego lianna yuu u shaqaynhaya muslimiintii buu weeraraya jihaadkii buu weerarayaa qolyaaba gabayaalba iyo niman gabiya soo ururinayaa bilcaamabay noo keena hadda iyaguba wax tirinhaya nin walba mujaahidiinta wax ka sheegoo dura ninkii culamaa ay masaajideed ka hadla oo cilma ah, idabtana aan ka gudbin waa gooni laakiin nibankan batraame ee kibre ee fanaaniinta lagu hayo iyo suugaanta iyo fanka iyo suugaanka soo kibray ee idaacadaha naga weerara ee naga weerara internetyada ee naga weerara jaraa'idyada nimankaasi bacda ikhbaarin wa ishcaarin bicuquuba muxuu aha bicaaqibati amrihim hadday joogsan waayaan waa in garbahoodii la kala fogaado madaxooda hada bilahi towfiiq